بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii markuu madiine yimid oo dadka muslimiinta ah oo reer madiine oo u qabtay ayaan ku dhex jirnay waxaan soo aragnay masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markiiba horey ka bilaabay oo masjidkaa uu dhisay aadaankiiyoo la jideeyey oo muslimiinta markaa salaada ay maaragtay calaamadda ay isku gartaan ilaahay u yeelay oo rabbi subxaanahu wa tacaala qaarkood ru'yo ku tusay nebigana uu iqraariyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh almuhaajiruuna walansaar la walaaleeyey walaalo laga dhigay ilaa ay isdhaxli karaan dabadeetana xugumkaa la nasakhay qaraabanimo in laisku dhaxlana la ihbaatiyey maadaama ilaahay kitaabkiisa sidaa ay ku qornayd waxaan kaloo soo aragnay ta'siiskii bulshadii islaamka ahayd laga dhisay madiine nebiga uu ka dhisay calayhi salaatu wasalaam oo qof walbaaba la baray waxyaalaha xuquuqda iyo waajibaadka ama uu leeyahay ama lagu leeyahay kadibna waxaan soo aragnay bunuudii iyo qodobadii dadkii madiine isla deganaa heshiisyadii nebiga uu u qoray salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii ay yihiin dadkii muhaajiriinta iyo ansaarta ahaa ee muslimiinta ahaa in mawaahiiq iyo cuhuud iyo ballamo loo kala qoray waan soo aragnay waxaan kaloo soo aragnay mushrikiintii ee reer madiine ahayd oo aanan islaamka qaadanin ahaana dad aqaliyaah oo aada u yar iyagana waan soo aragnay wixii loo qoray marka darsigeenna wuxuu ka bilaabanayaa cuhuuddii iyo mawaafiiqdii iyo ballamadii dadka muslimiinta ah iyo yuhuudda nebiga uu u sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh wixi ku wada dhaqmi lahaayeen mar hadday madiino wada joogaan arrintaas ayaynu ku guda jirno arkayna insha allahu tacaala qaala almusanifu raximah llahu musanifku wuxuu leeyahay ilaahay ha u naxariistee wa ama alyahuudu faqad tama alitifaaqu baynahum wa bayna alnabiyi sala allahu alayh waali wasalam cala alumuuri alaatiyati yuhuudii wa ama alyahuudu yahuudii faqad tama waxaa dhammaystirmay alitifaaqu heshiiskii baynahum yahuudii iyo wa bayna anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nabiy llaahi muxamed iyo iyaga dhexdooda heshiiskii ahaa ayaa wuxuu ku dhammaystirmay cala alumuuri alaatiya arrimahan soo socda oo imaan doono ayuu ku dhammaystirmay waa dhamaystirmo kaamil buu noqday weeyaan marka dhowr qodob ilaa toban qodob oo muslimiinta iyo maaragtay yuhuudda ay ku heshiiyeen oo nebiyullaahi maxamed qoray ayuu sheikhu noo tilmaamaya laakiin bunuudi intaa way ka badan badantahay waa iska soo khulaaseeyey qaarna waa isku celceliyey weeyaan wuxuu yidhi qodobka koowaad annahum ummatun maca almu'miniina walahum diinuhum walilmuslimiina diinuhum wacalayhim nafaqatuhum wacala lmuslimiina nafaqatuhum annahum yuhuudii oo loo jeedo yahuudu bani cawf iyo hayru bani cawf min alyahuudi yuhuudda madiine degan carabihii deganaa oo meesha deganaa bay xaliif qolaba xaliif la isbahaysi isgaashaanbuursi baa ka dhaxeeyey qolaba qolay xaliif la ahay marka yuhuuddu bani cawf reer bani cawf oo khasraj ka mid ihi yuhuuddooda oo xaliifka la ihi wuxuu leeyahay waa ummatun maca almu'miniina waa ummad dadka mu'miniinta ah la jiro muslimiintay maadaama iyo heshiis iyo cahdi iyo ballana ka dhaxaysay ummad muslimiintii marka la jirta weeyaan laakiin aan ku diin ahayn oo aan ku qaaraan ahayn laakiin ummad ahaan waa dad maaragtay isbahaysi uu ka dhaxeeyo wey walahum waxay leeyihiin yuhuudii diinuhum diintoodii ayay leeyihiin oo u gooni tahay walilmuslimiina muslimiinta oo bani cawf iyo kayrkoodba ayaguna waxay leeyihiin diinuhum diintooda bay leeyihiin marka muslimiintana diintooda islaamka bay leeyihiin iyo kitaabkooda qur-aanka qoladaanna diintoodii oo kitaabkii tawraad ahaa ayay leeyihiin isku diin ma aha laakiin waa macahum xagga xilfiga iyo maaragtay isbahaysiga bay maku maaragtay maciyada iyo ay ka dhexaysaa weeyaan xilfi baa ka dhexeeya muslimiintana diintoodaasoo diinul islaam leeyihiin tan kale wa calayhim waxaa dushooda ah nafaqatuhum yuhuuda ayadaa nafaqadeeda iyo xoolaheeda iyo ayadaa iska leh wa cala almuslimiina muslimiinta dushoodana waxaa ah nafaqatuhum ayagana xoolahooda u goonin wey qolaba yani qolo ku xoolaaha ma jiro qolo walbaba iyadaa isnafaqaynayso masaariifteeda iyo waxeeda iyadaa iska leh weeyaan xagga dhaqaale ahaanna iskuguma darsanaa xag diin ahaanna iskugu maaragtay wax iskugu darsan ma laha laakiin xilfi baa ka dhaxeeya wey sidii ay markii hore heshiis u ahaayeen baa loo sugay carabtii deganayd bani cawf iyo keyrkoodba yuhuudda ay lalahaayeen baa haddana loo sugay sidaasaa loo daaya wey qodobka labaad waxa weeye wa ana baynahum annasra calaa man xaaraba ahla hadihi saxiifa wa calaa man dahama yafriba kullun yudaaficu can jihatihi wuxuu leeyahay wa ana baynahum dhexdooda waxaa ahaaday waa yuhuuddii iyo muslimiintii wey waxaa dhexdooda oo ka dhaxeeya annasra gargaar inay isku gargaaraan oo iskaga gargaaraan calaa man xaaraba ahla haadihi saxiifa warqaddan heshiiska lagu qoray dadkeeda ciddii la dagaalanto inay iskaga hiiliyaan oo qolobo qolada kale u hiiliso ayaa dhexdooda ah weeyaan marka saxiifadan dadka loo qoray warqadan dadka loo kala qoray waa muslimiinta yahuudi haddii marka labadoodii oo heshiis ah qolo qolo ka midihi ay cid kale la dagaalanto ayna kula dagaalanto warqadda iyo heshiiskaas ay qorteen darteed waxa weeye inay kuwa kale u nusreeyaan waxa kaleeto oo dhexdooda ihi wacalaa man dahama yariba wa calaa man inay iskaga gargaaraan calaa man qof korkii dahama soo weeraray oo soo hujuumay yariba magaalada yarib la yidhaahdo oo madiina ihi dadka soo weerarana inay iskaga gargaaraan oo nasrigaasaa dhexdooda ah weeyaan yani waxa weeye cid alle ciddii magaalada madiine soo weerarto yuhuudda iyo muslimiintuba inay ka hor tagaan oo labadooda isku nusreeyaan kullun mid kasta kulligii oo min almuslimiina waalyahuudi wey mid kasta oo muslimiinta ama yuhuudda ka midihii yudaaficu can jihatihi dhinaciisa ayuu ka difaacaya meeshaad madiine ka degan tihiin yaan madiine laga soo gelina difaaca annagana jihadeennan ka difaacaynaa weeyaan cid walbaba yuhuuddana waa inay madiine difaacdo muslimiintana waa inay madiine difaacaan maadaama ay beledkii wada degan yihiin weeyaan waa heshiiska uu nebigu u kala qoray salawaatu ullahi wasalaamu calayh qodobka saddexaad waxa weeye wa anna baynahum dhexdooda waxaa ah muslimiintii yuhuudii annusxa wannasiixa nasiixo oo khayrka laisku miiro laisku khayr sheego laisku naseexeeyo baa ka dhaxayso iyo walbira samafal oo laysku wanaag sameeyo duuna alimi laakiin aanan dembi laiskugu kaalmaynin layna iskugu nasaxaynin arrintaas ayaa muslimiinta yuhuuddii ka dhaxaynayso madiino deganayd weeyaan waa in loo nasaxeeyo oo khayrka la tuso samafalka wixii ah maaragtay ee loogu nasaxeeyo laakiin ifmi iyo dembi iyo cudwaan ma jiro maxaa yeele waa aayaddii qur-aanka ahayd ilaahay uu leeyahay watacaawanu cala albiri wtaqwa waxaa la rabaa in laiskugu kaalmeeyo samafalkii alla kacabsiga walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan inaana dembi iyo maaragtay dulmi laiskugu gargaarin ayay islaamku iyo diinteennu ay qabtaa weeyaan qodobka afraad waxa weeye wa ana almara laa yu'khadu biimi xaliifihi wa ana almar'a qofkii laa yu'khadu biismi xaliifihi qofka loo qaban maayo wa ana almar'a qofkii laa yuukhadu inaanan loo qabanin biismi xaliifihi qofkii asaga ay isgaashaan ama maaragtay isbahaysiga uu ka dhaxeeyo xaliifka la ahaa dambiga ou galay inaanan qofka loo qabanaynin yacanii nin baad xaliif tihiin qof baa heshiis qabiil baa heshiis oo xilfi idinka dhaxeeya iyo isbahaysi qoladii baa dembi samaysay ama qofkii aad heshiiska ahaydeen ballantii idinka dhexaysay baa dembi galay adiga marka laguu qabsan maayo dembigaas maxaa yeelay diinteen islaamku waxay qabtaa walaa taziru waasiratun wisra ukhra qof dembigii qof kale looma raacan maayo qof kale loo raacan maayo dembigaaga waxaa la yidhaha altabciya alfardiya waxa adiga aad la timaado unbaa lagugula dhaqmiye yani qaraabadaadaa sidaa yeelay aabbahaabaa sidaa yeelay wiilkaagaa dembigaa galay lagu qaban maayo saasaa la rabaa walaa taziru waasiratun wisra ukhra kullu nafsin bimaa kasabat rahiina waxaa la rabaa qofka shaksiyadiisa wuxuu galay in maaragtay imigiisa loo qabsado laakiin qof barii ah inaadan maaragtay u qabsanin waan laysa lilinsaani ilaa maa saca wuxuu asaga camal falou leeyahay shari khayrba marka waxyaalaha jaahiliga isticmaali jireen haddana aad moodo dadka islaamka aan cadaaladiisa garanaynin ay ku dhaqmaana jufaasha jahliga kaga sugan waxaa laga yaabaa nin inuu dembi galo markaasaa ahalkiisao dhan la baabi'inaya qaraabadiisiibaa wax la xabisay wax la garaacay wax la dilay iyo la cayriye laga dhigi dowladaha qaar ay isticmaalaan nin baa dembi galayo ama dowladdii la diriray ama wax ka galay waxaa laga yaabaa asalkiisao dhan iyo waxa waaye farciisao dhanba in la tirtiro ama dhibaato badan loo geysto waa xaaraam ninkaa derbigo gala kula ku mucaamalo laakiin cid kaleeta ha ugu maaragtay eh, ha ku xadgudbin weeyaan marka nabigeenna waagaasuu qoray salawaatu wasalaamu calayhi weeyaan qodobka shanaad waxa weeye wa ana anasra lilmadluumi gargaarka waxaa iska leh wa ana anasra gargaarkii waxaa iska leh oo u sugnaaday lilmadluumi kii la dulmiyey qofka madluumka ah sawaaun kaana musliman aw yahuudiyan ama muslim ha noqde ama yahuud ha noqdee waa in loo nusreeya loo gargaaro marba hadduu madluum yahay kan la dulmiyey oo ree madiineyihi hadduu yahuud yahay oo nin muslima ou dulmiyo waa in looga gargaaraa kan muslimka ah sida kan muslimkaba haddii la dulmiyo yuhuudkii looga gargaarayo taasoo kale baa la rabaa dulmi inaanan la iskugu hiilinin ayaa la rabaa maxaa yeelay nebiga waatuu xadiidkiisa ou ahaa unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalka u gargaar aalim hadduu yahay iyo hadduu yahay mid la dulmiyey mid wax dulminayaba kow doonaba ha noqdo u gargaar kan madluumkoo la dulmiyey waa loo gargaariyo dulmigii ninkii daalimkaabaa laga reebaya waa laga dhicini wey kan daalimkana waa loo gargaariyo dulmigaa laga reebaya isagana gargaarkiisu waa inaad dulmiga ka reebto weeyaan walidaalika waan soo marnay xilfu markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam intaanan loo waxyoonin ka hor xilfigii jaahiligii uu ka qayb galay oo ahaa ay qabaa'ilka carabta ka mida ay ku heshiiyeen maka inaanan qof lagu dulminin ama ree maka ha noqdo ama kayrkeed meel kale ha ka yimaadee inaynan oggolaanin wax dulmiya heshiiskaas meeshii lagu guntay nebiga goobjoog buu ahaa markii ilaahay uu rasuulka ka dhigayna hadalladii uu yidhi waxaa ka mid ahayd laqad shahidtu fii daari bni judcaan xilfan ma uxibu ana lii bihi xumru nacam walow udciya bihi fi lislaami la ajabtu yani hadalkaas buu maaragtay nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida ibnu hishaam uu kusoo guurinayo fi siyar wuxuu leeyahy waxaan ka qayb galay ninka la yidhaahdo ibnu judcaan ayaa gurigiisa heshiis iyo isbahaysi ay quraysh ku heshiisay dulmiga in laga dulmiga laga celiyo madluumkana loo gargaaro makana aan wax lagu dulminin ayaan ka qayb galay buu leeyahay markaasuu yidhi maa uxibu ana lii bihi xumru nacam yacni xoolaha kuwooda gudguduudan oo geela ah bedelkeeda xilfigaas inay ii ahaato ma jecli buu leeyahy yacni waxaan ka jeclaa xoole inaan helo heshiiskaas inaan ka qayb gala baan aada uga jeclaa buu leeyahy walow udciya haddii bihi la iigu yeeri lahaa fi lislaami diinta islaamka dhexdeedana heshiis noocaasoo kaleo dulmiga looga hortegayo la ajabtu buu yidhi waan ajiibi lahaa nabiga calayhi salaatu wasalam waan aqbali lahaa waan yeeli lahaa marka annasru lilmadluum ayaa ka mid ah qodobada qodobka shanaad oo muslimiinta yahuudda loo qoray weeyaan qodobka lixaad waxa weeye wa ana alyahuuda yattafiquuna maca almu'miniina maadaamuu muxaarabiina hadda aniga yunfiquuna buu ii qoray laakiin fii raxiiq almakhtuum waxaa ku qoran yattafiquuna macnaha saadad mooda xoogaa inuu fiican yahay wa ana alyahuuda ila nafaqa haddii la yidhaahdo walahum nafaqatuhum wa calayhim nafaqatuhum wa cala lmuslimiina nafaqatuhum waa soo nafaqa meesha ma aha laakiin itifaaq weeye hadda waxaa laga hadlay wa ana alyahuuda yahuudii yattafiquuna waxay waafaqayaan oy la jirayaan maca almu'miniina dadka mu'miniinta ah bay la jirayaan maadaamuu muminiintii ay yihiin muxaarabiina kuwa lala dagaalamayo marba haddii gaaladii mushrikiintii quraysh iyo ay muminiintu la dagaalamayaan yuhuudda ree madiino waxaa cahdi iyo ballan lagu gelayaa inay muslimiinta muttafaq la noqdaan oo la heshiiyaan o ayaga maaragta la jiraan yacni arrinkaas aysan gaalada la jirsanin iyo cadowga dadka muslimiinta ayna la jirsanin arrintaas buu nebigu u qoray calayhi salaatu wasalaam qodobka toddobaad waxa weeye ana yariba xaraamu jawfuha ljli hadihi aiifa w meesha aniga wuxuu ii qoray ana yariba xaraamun liahli hadihi aiifa laakiin sax ma aha horta waxaa ka maqan jawfuha meesha way ka maqan tahay xaraamun jawfuha lijli hadihi صaxiifana in la yidhaahdo waxa weeye waana yariba magaalada yarib la yidhaahdee madiinaihi madiine dhexdeeda xaram baa laga dhigayo axadna inaanu gudaheeda lagu dulminin liajli haadihi saxiifa warqadan aan qoranay daraaddeed iyo heshiiskan bay xaram ku tahay oo aanan madiine dhexdeed aanan dulmi lagu samayn karin daalimna aan loogu gargaari karaynin weeyaan marka madiina waxa weeye waa ilaashantahay dhexdeeda dadka jooga waa inay ammaan ay ku noolaadaan baa la rabaa amni inay ku noolaadaan baa la dooni wey qodobka sideedaad waxa weeye wa anna maa yakuunu wixii ahaado baynahum ay bayna ahli haadihi saxiifa wey baynahumta waxaan u celinaynaa heshiiskan dadka qorta warqadan dadkoodii waxa weeye wixii dhexdooda ahaad dhexdooda ahaado dadkan warqadda qortay wixii dhexdooda dhacaa oo min xadain dhacdo ah aw ishtijaarin ama maaragtay dood iyo muran ah oo yukhaafu fasaaduhu wey fasaadkiisa laga baqayo shay haddii dhacdo ay timaado wax u dhacaan wax soo cusboonaaday ay dhacaan waxbaa soo darriyey ama muran baa dadkan dhexdooda dhacay murankaas iyo shaygan xaadidka ahoo yimid in fasaad ou ka dhashana laga baqayo fa inama raddahu shaygaas dhacay ama murankaasi celintiisa iyo meesha loo celini meesha loo celinayo ila allahi wa rasuulihi allah iyo rasuulkiisaa loo celinaya salawaatu llahi wasalaamu calayh yani yuhuudda looma celinayo maxaa yeelay nebi baa joogo oo nabiyullaahi maxamedo waxyiga ku soo degayo oo ilaahay subxaana wa tacaala min fowqi sabci samaawaati uga waxyoonayo haddii wax un muslimiinta iyo yuhuuddu ay soo dhex dhacaan waa in ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nebiga iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabigii in loo celiye allah rasuulkiisa in loo celiyo wey allah iyo loo celiyo ee cid kale kala saari mayso weeyaan waxa weeye haddii khilaaf dhaco muran yimaado waxaa lagu kala baxaya allah iyo kala saaraya weeyaan qodobka sagaalaad waanahu laa tujaaru qurayshun walaa man nasarahaa waanahu ana alamra washaani laa tujaaru la ammaan gelin maayo inaanan la ammaan gelinin qurayshun quraysh aan la ammaan gelinaynin quraysh lama ammaan gelinayo walaa man dadna la ammaan gelin maayo nasaraha quraysh u gargaaray quraysh iyo ciddii u gargaartaba lama badbaadin karo yuhuudna ma badbaadin karto mushrikiintana awalaan hore u soo marnay inaysan badbaadin karaynin iyaga iyo xoolahoodaba maxaa yeele quraysh waxa weye waa dadkii cadowga muslimiinta u hayay nabiyulaahi moxamed iyo maaragtay saxaabadii diyaartoodii ka soo saaray weeye kulana diriray inay ilaahay rumeeyeen keliya dembi kale ay galeen aynan jirin dembi looga dhigay aliimaanu billahi warasuulihi looga dhigay weyaan marka qurayshaan badbaadinaynaa laga yeedhi maayo qof madiine degan wey ama mushrik ha noqdo ama yahuud ha noqdo marka taasna waa qodobka sagaalaad weeyaan qodobka tobnaad waanahu laa yaxuulu hada alkitaabu duuna aalimin aw aatimin waanahu ana alamra washaani laa yaxuulu kala dhex geli maayo oo ma kala teedayo weeyaan haada alkitaabu kitaabkan warqadan saxiixfadan aan qoranay iyo heshiiskani duuna daalimin daalim mid difaacayo oo teed u noqonaya ma aha ow aaimin ama qof dembaabay dembigiisii mid ku difaacayahay ma aha weeyaan kitaabkaan la qortay qof daalim oo dulmi la yimi ama qof dembiile ihi dembigiisii ma celinayo waa reer madiina darteed uga joogsan maayo dembigiisaa lagu qaadaya qofkii wax walba wuxuu la yimaado qof walbaaba wuxuu la yimaado ayaa dembigiisa lagu qaadi weeyaan qodobadaas tobanka ah ayuu shiikhu kusoo ururiyey heshiiskii nabiyulaahi moxamed ou la galay yuhuuddii madiine deganayd ou la galay weeyaan markii qodobadaa uu dhameeyey buu shiikhu ka warramaya wa bihada almiihaaqi intadama almuslimuuna wlmushrikuuna wlyahuudu min sukaani yariba fii kayaanin waaxidin wa bihada lmihaaqi heshiiskan oo kan ah ayoo intadama almuslimuuna muslimiintiibaa waxay noqdeen iyo wlmushrikuuna mushrikiintii madiine deganayd iyo wlyahuudu yahuudii madiine la deganayd oo min sukaani yariba ah magaalada yarib la yidhaahdo madiine ah dadkii deganaa'ihi bay waxay noqdeen oo amarkooda ku hagaagay fii kayaanin waaxidin ay fii ummatin waaxida ummad waaxiday noqdeen weeyaan mar haddii heshiiska loo kala qoray magaalana ay wada degan yihiin beledkooda inay wada difaacdaan ayagu inay kala badbaadaan waxuu nabigeenna u qoray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wax aad iyo aad u qiimo badanoo u qoray wakhtigaa nabiyullaahi maxamed lasoo dirayna waad ogtihiin waa wakhtigii dadka ay yacni eber ahaayeenoo jahli meesha ugu ugu maarata ugu sarraysa ay joogeen haddana waxyaala maanta casrigeenna la joogaahi yani ummaddu ay hadda ku dhaqmaan ama united nation dheh ama dowladaha hormaray dheh cuhuudda iyo muwaafiiqda ay qortaan wax ka muhiimsan baa yani maaragtay kun iyo sano ka hor nabiyullaahi maxamed oo u qoray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wey marka waa shay aad iyo aad u qiimo badan weeyaan markaasi ummad waaxida bay noqdeen ayagoo mushrikiina iyo muslimiintii way wada nool laakiin waxay ku wada nool yihiin iyo miihaaq yahuuddii iyo muslimiintii magaalada wada deganeed way wada nool yihiin cuhuud iyo mawaafiiq bay ku wada nool yihiin uma waaxida weeye magaaladoodana waa ay wada difaacanayaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi wa asbaxat almadiinatu magaaladii madiine ahayd baa waxay noqotay iyo wa dawaaxiihaa magaalooyinkii tuulooyinkii gaararyaalkeeda ahaa kuwa ayada ku hareeraysnaa baa waxay noqotay dowlatan dowlad oo daata istiqlaalin yani xornimo u saaxiiba mustaqiloo madax bannaan wey iyo wasiyaadatin u saaxiib ah madax bannaani u saaxiib ah weeyaan dowlad mustaqilah oo aan cid xukunta jirin oo madax bannaan ayaa madiine iyo gaaryaalkeeda magaalooyinkii ahaa bay noqotay weeyaan waalkalimatu naafida kelimadda fushana hadalka soconayo markii wax la soo jeediyo kelimadiisu lilmuslimiina muslimiinta u sugnaato iskale wey yuhuudda aqlabiya laga leeyahay mushrikiinta aqlabiya laga leeyahay kelimada ka fulayso waxa weye muslimiinta ayaa iska leh kelimadooda ayaa soconaysa wey wa ra'iisuhaa ay qaa'iduhaa hogaamiyaheeda qaa'idkeedina madiine dadka joogaa waa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasaa qaa'idkeedii ahoo madax u ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka madiina way hagaagaysaa sababtu waxaa weeye rabbulciza allah subxaana wa tacaala oo kownkahan samaystay ayaa min fawqi sabci samaawaati arrimaheeda ka tawjiihinaya wey marka marna dhib la kulmi maysa weeyaan wanashita rasuulu llahi sala alla alay wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yani firfircoonaaday waa firfircoonaaday weeyaan nashaad buu helay wey wa tabicahu lmuslimuuna muslimiintiina way ku raaceen nashaadka iyo firfircoonidaasi fi dacwati ila allahi u yeeristii dadka ilaahay loogu yeerayey wa ilaa tawxiidihi loogu yeerayey ayuu nebiga nashaad u helay muslimiintana nashaadkaasay ku raaceen iyo firfircoonidaasi weeyaan fa kaana marka nebigu wuxuu ahaa nashaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa firfircoonidiisa waxay ahayd yaxduru mid tago oo ka qayb galo majaalis almuslimiina muslimiinta meelaha ay isugu yimaadaan ay fadhiistaan ayuu nebigu tegi jiray waayri lmuslimiina wamajaalisa hayri lmuslimiina muslimiinta meelahay fariistaan muslimiinta dadka aan ahayn meelahay fariistaanna wuu tegi jiray meeshay muslimiintu fadhiyaan iyo dadka aan muslimiinta ahayn meeshay fadhiistaan ayuu nebigu tegi jiray yatlu calayhim ayagoo uu ku dul akrinayo dushooda aayaat illaahi ilaahay aayadihiisa uu ku dul akrinayo wayadcuuhum dadkaas muslimiin iyo khayrkoodba oo ugu yeerayo ila allahi allah iyo tawxiidkiisa cibaadadiisa ilaa cibaadat illahi waxdah oo ugu yeerayo wayusakii oo tahiraya nebiga calayhi salaatu wasalaam man aamana qofkii rumeeyo oo minhum ayaga ka mida bilaahi alla maarata dadkii allah rumeeyo oo ayaga ka midana ou ku tahirayo kitaabkaas aayadihiisaas wayucallimuhum ou barayo alkitaaba walxikma kitaabkii oo qur'aanka ah iyo xikmadii oo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ou barayo nebiga calayhi salaatu wasalaam marka firfircoonibu u helay madiine aamina u noqotay marka waa inuu dacwadii u firaaqoobaan isaga iyo dadkii muslimiinta ah rasuulka iyo rasuulka iyo dadkii muslimiinta ahaaba dacwadiiba firaaqo u helay marka sidaasee firfircoonidaas ayay bilaabeen inay dacwada khayrka dadka ugu sheegaan weyaan istifzaazaati qurayshin hadda meeshaan musanifku wuxuu ka gelayaa quraysh cabsigelinteedii ay muslimiinta cabsi gelinayso istifzaaza la yidhahda muslimiinta cabsi gelinayso ayuu halkan ka bilaabay waxaan arki doonnaa hagarta ay la imaanayaan dhagarta iyo khiyaanada ay samaynayaan dhowr arrimood bay samayn doonaan marka ugu horayso maadaama ay ogaadeen muslimiinta inay daar heleen oy aamin ku noqdeen naftoodii iyo maalkoodii iyo dacwadoodii iyo tawxiidkoodii cibaadadoodii ay ammaan u heleen markay ogaadeen arrintaas way dhibtay sidaa darteed iyay mushrikiintii reer madiina oo yani ku haray shirkigii ku haray oo aanan islaamin ayay warqado usoo qoreen ay ku tahdiidayaan ay leeyihiin waa inaad moxamed iyo dadka raacay madiine aad ka saartaan ood la dagaalantaan haddaad saa yeeli waydaan annaga quraysha idinku soo duulayno markaasaan xoolihiinna iyo dumarkiinnaba aynu bannaysanaynaa markaasaan idin baabi'inaynaa bay yidhaahdeen quraysh markay tahdiidkaa soo gudbisay way xoogaa mushrikiintii reer madiina way baqeen qaarkood waxay bilaabeen inay arrintaa fuliyaan laakiin nabigeenna ka hortegay calayhi salaatu wasalaam waxba u suuroobi weyday tan labaad istifzaaskoodii waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa sacd ibnu mucaad oo madiine ka soo tegey oo cumro soo aadayoo maka yimid waa sayidu aws yani qabiilada aws la yidhahdo sayidkoodii ahaa ay og yihiin inuu muslim yahay markuu kacbadii tawaafay ayaa abu jahal hadaday oo yidhi yani waxa weeye makana adoo aaminaad rabtaa inaad dawaafto adoo dadkii annaga naga baxsadayna soo dhoweeyo madiino ku soo dhoweeyey oo aad rabtaa inaa ammaan ku dawaafta miya buu yidhi tahdiidkaasuu la galay isagana waa uu u jawaabay hal ninoo la yidhahdo umayat bnu khalaf hadduusan ninka kula socon lahayn maanta madiino kuma aad laabateen adoo aamina buu leeyahay yani waa kaa takhallusi lahaa buu leeyahay laakiin ninkaasaa ku fakatay buu odhan waxaa kaloo ka mid ah oo muslimiinta waxyaalaha ay maaragtay quraysh ku samayn jirtay waxaa ka mida ah yuhuuddii lafteedii ayay soo adeegsan jireen maadaama cilaaqo hoose ay lahaayeen mushrikiinta iyo quraysh iyo yahuudda cilaaqo kale hoose ay ka dhexaysay oo kufriga ah iyo nacaybka nebiga iyo diintiisa ay ka dhexaysay bay yuhuudda soo diri jireen yuhuudduna ayagoo cuhuuddaa galay bay aada waxay uga xumaan jireen muslimiintii oo awsi khasrij oo ayaga weligood hubkay u tumi jireen oo ay ka wada iibsan jireen oo la walaaleeyey oo mid ah oo isjecel ayay arkeen markaasay ka xumaadeen markaasay tashwiish ku kiciyeen si labadoodii laiskaga hor keeno oo markaad dhiig badan oo u daato oo awsi khasrijba ay diriraan nebigana markaa uu waayo dad taageero oo waayey ansaartiisa oo meesha ku waayo waxyaalahaasoo dhan oo shiddo ah ayay ka shaqayn jireen tiibuu marka shiikhu nooga warrami wey istifzaazaatu qurayshin istifzaazka asal ahaan waxaa la yidhaha alistikfaafu waliscaaju baa la yidhahdaa waa cabsigelin ama waxaa la yidhaahdaa buubsi ama maaragtay argagaxgelin iyo waxaasoo dhanba waa la yidhahda waa isku mid un weeyaan qofka ood maaragtay biiqsato oo fulay ka dhigtid ood maaragtay adiga buubsatid ama argagax ama cabsi isibsaaska kaasaa la yidhaahdaa weyaan makaayidi qurayshin quraysh hagarteedii hagarsigeedii muslimiinta ay hagarsanaysay hagartaas ayuu musanifku meeshaan u caqiday weyaan wa baynamaa kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam markii uu nabigu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh yuratibu mid ratibo umuura almadiinati madiine arrimaheedii uu ratibayey wa yunadimu uu hagaajinayey jawaanib alxayaati nolosha dhinacyadeedii fiiha madiine dhexdeeda oo hagaajinayay wayarju uu rajaynayay nebiga calayhi salaatu wasalaam an yajida fiiha madiine dhexdeeda inuu ka helo huwa isaga iyo walmuslimiina muslimiintaba madiine dhexdeeda inay ka helaan makaanan makaan boos oo aaminan aamin ah yacmaluuna fiihi ay ku camal falaan ay ku shaqaystaan ay ugu camal falaan oo ku dhaqmaan bidiinihim diintooda ay ku dhaqmaan bigayri mucaaradatin ayadoon wax ka hor imaanaya jirin mucaarada wax ka hor imaanaya aynan jirin aw istifzaazin bikayri istifzaazin wax cabsi gelinayana aysan jirin inay rabbigooda caabudaan oo cibaadadooda xor u noqdaan markuu ahaa nebigu mid rajaynayay id waktigaas baa fuujia waxaa lagu soo kadiyey bimakaayidi qurayshin quraysh hagaradeedii hagarsigeedii oo muslimiinta ay hagarsanaysay ba mufaajaatan faj'a iyo kado markiiba lagala hor yimid wey turiidu ay doonayso quraysh alqada'a calayhim muslimiinta inay tirtirto ay ka takhallusto oy baabi'iso ay doonayso makiidadaas baa durbadiiba ka hor timid yacani nebiga markuu istiqraarba helay isagii muslimiintii oo madiine la dejiyey maamul ahaan dhinac walbaba oo dadka marka cibaadadoodii dacwadoodii inay xor iyo ammaan u helaan ay tahay arrintaas baa dhibtay markiiba waxaa kale ahaan uga hor yimid waxyaalahan hagartan ee quraysh soo abaabushay oy soo maleegtay ayaa nebiga ka hor yimid wey kuwiiba marka noo tirin fa minhaa waxaa ka mid a ah makaayidii iyo istifzaazaadkoodii waxaa ka mida quraysh annahum waxay ahaayeen quraysh katabuu waxay qoreen annahum quraysh katabuu waxay qoreen ilaa mushriki yafriba magaalada yafrib la yidhaahdo waa madiine mushrikiinteedii ayay waxay usoo qoreen yani kitaab bay usoo qoreen iyo warqad wey yuxariduunahum ayagoo ku tirtirsiinayo ku boorinayo calaa qitaali lmuslimiin muslimiinta la dagaalankeeda ay la dagaalamaan haddaa mushrikiintii tihiin reer madiina la dirira dadka muslimiintaa bay yidhahdeen iyo wa ikhraajihim wa calaa ikhraajihim kasaaristoodii oo laga saaro can madiine in laga saaro ayay ku tirtirsiinayeen weyaan marka waxay usoo qorayeen waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi ibni ubay ibni saluul oo marka dambe islaamnimada yani waqti dambe soo geli doono oo munaafiqnimo usoo geli doono oo shirkigii ku haray ninkaas way ninkay warqadda usoo qorayaan oy leeyihiin yani maaragtay eh, nebi maxamed in madiine laga saariyo asxaabtiisa ama ay la dagaalamaan maxaa yeele cabdulaahi ibni ubay markuu nebigu imaanayey calayhi salaatu wasalaam madiina aws iyo khasraj labaduba waxay heshiis ku ahaayeen inay boqor ka dhigtaan markii nebiga uu yimid oo madiine uu soo hijrooday madiine uu soo galay wuxuu waayey boqortooyadii dadkii nebigay raacay rasuul ilaahay baa yimid marka wuxuu u arkayey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin boqortinimadiisii dhaafiyey inuu yahay ayuu u arkayey saasuu markuu u cadaaweysanayey weyaan mushrikiinta marka isagaasay warqadda soo qoreen labada arimood in mushrikiintu ay muslimiintu la dagaalamaan wa imaa inay madiine ka saaraan labada arimood bay usoo qoreen markaasay weliba tahdiid raaciyeen quraysh oo mushrikiintii reer madiine ay hadidayaan wa yuhadiduunahum way tahdiidayaan biqatli muqaatalatihim yani quraysh baa waxay tahdiidaysaa mushrikiintii reer madiina maxay ku tahdiidi biqatli muqaatalatihim kuwooda dagaalamaa inay laynayaan layntooda dagaalyahanadoodaba inay baabiinayaan iyo wastibaaxati nisaa'ihim markay raggii laayaan oy baabi'iyaanna ay banaystaan dumarkooda inta qafaashaan ay maaragtay ayaga banaystaan in lam yafcaluu dalika haddaynan arintaas samayn nabi maxamed iyo asxaabtiisa haddaynan madiine ka bixin ama la diririn in ayaga la layn doono dumarkoodana la adoonsan doono lala wareegi doono wa ficlan sida dhabta ahi waxa weeye isla markiiba qaama mushriku yarib madiine mushrikiintoodii way istaageen oo arrinkaas bay inay fuli way istaageen maxay u istaageen liyunafiduu dalika arrintaa inay fuliyaan quraysh dalabkii iyo tahdiidkeeda ayagoo ka baqayo inay fuliyaanoo muslimiinta la diriraan ama madiine ay ka maaragtay ka saaraan tashwiishkii markay bilaabeen marka nabigaa marka calayhi salaatu wasalaam u yimid markaasuu wacdiye u naseexeeyey markaasuu ka joogsaday walaakinse ataahum rasuulu llahi sal rasuulka alle ayaa u yimi salawaatu llahi wasalaamu calayh mushrikiintiibuu u yimi maadaama shalayna uu la ballamay oo cahdi iyo ballan la wada qortay ayuu fawacadahum nebiga waaniyey wa nasaxahum waa u naseexeeyey kolkaasay fakafuu ka joogsadeen cama araaduu waxa ay doonayeen bay ka hareen oo min alqitaali dagaalka muslimiinta lala dirira aha wa tafaraquu wayna kala tageen ciidankii is urursado soo ururiyey markuu nebiga wacdiyey u naseexeeyey waa kala tageenoo dagaal ma ayan qaadin halkaa waa ku hungoobeen quraysh muraadkii ay lahayd ma aynan helin taa waa qodobka koowaad midka labaad wuxuu leey wa waxaa ka mida ah istifzaazaadkoodii makaa'idoodii hagarsigoodii waxaa ka mid ahaa ana sacda bna mucaadin saxaabiga sacd bn mucaad la yidhahdo radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee ra'iisa alawsi aws ninkii sayidka u ahaaye madaxda u ahaa ahaa baa dahaba wuxuu aaday ilaa makkata maka ayuu soo aaday muctamiran isagoo cumraysanayo soo baxay faaafa markaasuu bilbeyti kacbadiibuu awaafay maka markuu yimid wa macahu isagoo uu la jiro abu safwaan umayat bnu khalafin ninkaa umayat bnu khalaf la yidhaahdo kunyadiisana abu safwaan la yidhaahdo ayadoo sacad ibnu mucaad uu la socdo ayuu cumraystay oo kacbadii awaafay falaqiyahumaa sacad ibnu mucaad iyo maaragtay umayat bnu khalaf waxaa la kulmay abu jahlin baa la kulmay markii uu gartay sacdan sacad markuu gartay inuu yahay sacad ibnu mucaad yahay uu ogaaday buu tahdiiday wa tawacadahu waana u goodiyo wuxuu yidhi maarata tallaabaan kaa qaadaya wy wa qaala wuxuu yidhi abu jahl tatuufu bimakkata aaminan waqad aawaytum subata tatuufu waad dawaafaysaa miya oo waad wareegi bimakkata makaad wareegaysaa aaminan adigoo aamina baad maka iska dhex waqad aawaytum idinka oo dumay soo dhaweeyey asubaata kuwii leexday oo diina aabaa'ihim ka leexday diintii aabbayaashood ka leexday waa nebigii iyo saxaabadiibuu ku jeedaaye shirkigii diiday idinkoo dumayoo soo dhaweeyey baad magaaladii maka inaad wareegto doonaysaabu amaa wallaahi allah ku dhaartay weli hadalka abujahal baa wato lowlaa annaka adiga haddaanad ahayn maca abi safwaan abi safwaan ninka la yidhaahda inaad la jirtood la socoto haddaynan jiri lahayn maa rajacta ilaa ahlika saaliman maa rajacta ma aad laabateen ilaa ahlika ahalkaagii oo madiina ihi dadkeedii uma laabateen saaliman adigoo badbaado qabo yani waa kaa takhallusi lahaa wey waa ku dili lahaa laakiin ninkan umayat ibnu khalaf oo kula socdo sababtiis baad ku badbaaday buu yidhi weeyaan sacad ibnu mucaad sida eh, maarata shiikha eh, safiy raxmaan kitaabkiisa kale oo weliba isagoo dhawaqiisa kor u qaadayo ayuu ugu jawaaboo yidhi sacad baa wuxuu odhanaya amaa wallaahi lain manactanii haada laamnacannaka maa huwa ashaddu calayka minhu ariiqaka cala ahli lmadiina yacni wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay sacad baa odhanaya isagoo ninka u jawaabay abujahl u jawaabay haddaad aniga maka iga mancisa buu yidhi ii diiddo soo geliddeeda aad diiddo adigana mid ka darnaasho badan adiga xaggaaga uga darnaasho badan baan kaa mancini waa maxay waddada aad madiine usoo maraysa markaa shaam u socoto ee tijaaradaada baan kaa hor istaagayaa buu leeyay taasaana ka daran marka ma diidi kartid maka iima diidi kartid weeyaan saasuu ugu jawaabay sheekhu marka wuxuu yidhi wakaana hada iclaana can sadi lmuslimiina cala almasjid alxaraam wacan qatlihim ida wajaduu fii xuduudi qurayshin wakaana hada tahdiidkaas oo maaragtay abu jahl ou sacad ibn mucaad ou tahdiidiyey ou hadiday wuxuu ahaa iclaanan muujin oo muujinayo ogeysiin wey ogeysiin oo ogeysiinayo can sabdi lmuslimiina muslimiinta jeedintooda iyo yani kamancintoodii laga manciyo can almasjid alxaraami masjid alxaraam laga joojiyo ayay maarata arrintaasi iclaan u tahay iyo ogeysiin u tahay wey waxay kaloo iclaan u tahay wa can qatlihim muslimiinta dilkoodii la dilo idaa wujiduu haddii la helo fii xuduudi qurayshin quraysh sohdinteeda ayagoo ku jira haddii muslimiinta la helo in la dilayo taana iclaan bay u tahay maxaa yeele wuxuu hadda ku badbaadiyey sacad wuxuu ku dhex jiraa fii xuduudi quraysh wuxuu ku badbaaday nin kale abu safwaan oo umayat bnu khalafa ayuu la socodkiisa ku badbaaday sidaas keliyu ku badbaadiye yani waxay ahayd hadduusan la socon lahayn in xuduuda quraysh dadka lagu dilo muslimiinta kacbadana loo diido masjid alxaraamna loo diido arintaas bay ahayd wey qodobka saddexaad wuxuu leeyahy wakaana liqurayshin quraysh waxay lahayd silatun xiriir ayay waxay la lahayd biyahuudi yathriba yahuuddii reer madiina ayay xiriir hoosaa ka dhaxeeyey wa kaana alyahuudu yahuudna marka sheikhu wuxuu leeyahay yahuudna waxay ahayd kamaa uhira sida lasoo guuriyey fi linjiili kitaabkii nabiyulaahi ciisa rabbi ku soo dejiyo kitaabkii injiil ahaa oo can ilmasiixi calayhi salaam injiishii oo nebiyullaahi ciisa yacni maaragtay lagu soo dejiyey xaggiisa waxaa laga soo guuriyey kitaabkii injiiloo nabi ciise lagu soo dejiyey xaggiisa waxaa laga soo guuriyey inay yuhuudu kaanat alyahuudu xayaatun inay abeesooyin yihiin awlaadu lafaaci abeesada ilmaheeda inay yihiin yacni abeesadu baasha la yidhaahdo waxa waaye dhulkay gashaa markaasay isqarisaa bacaadka inta dhex gasho bay qofka iska qofkii maaragtay dhulka korkiisa ku socday ayadoonan aysan arkaynin isagoonan u jeedin ayay qaniintaayo dhabsiisaa marka sidaasoo kale bay u qarsoon yihiin waa awlaad lafaaci afaacidana waxaa la yidhahdaa waa abeesooyinka weeyaan abeeso awlaadeed weeyaanoo waa qarsoon yihiin sirtoodii maarata wax la fahmi kara ma aha buu leeyahy kitaabka injiila ku qornayd buu leeyahy yuhuudda marka waxay ahaayeen fa kaanuu yaquumuuna kuwa u istaaga bay ahaayeen binafshi alaxqaadi xiqdigii oo dafiinka ahaayee duugnaa soo faagidiisa la soo faago waadaqaa'ini xasadnimadii qalbiga ku hartay addaqaa'in waa iyo maarata alxiqdu oon isku mid weeyaan yacni jamcu diqnin waxaa la yidhahda diqnigana alxiqdi unbaa la yidhahdaa xasadnimada iyo xiqdiga ku jiro alqadiimati ee horraysay faagideedii la ayay u istaageen weeyaan cadowtinimada iyo xiqdigaasoo ka dhaxeeyey bayna alawsi waalkhasraj aws iyo khasraj labadaa qabiile madiina degi jirtay carabta wixii ka dhaxeeyo xumaan ahaa iyo xaasadnimo iyo dagaal inay soo faagaan ayay doonayaan sidaas bay u istaageen wayuxarishuunahum wayna isku diri jireenoo taxriish bay samayn jireen inay isku daraan labadaa qabiilo wayuxaawiluuna waxay isku dayi jireen itaarata alqalaqi deganaan la'aan inay kiciyaan oo madiine ay ka kiciyaan alqalaq yani deganaan la'aan inay madiine ka kiciyaan iyo walintiraabi yani khilaaf oo ikhtilaaf isbaraanbar fii baynahum dhexdooda iskhilaafaan inuu dhexdooda ay ka dhex muslimiintii heshiisay ee walaalaha ahaa nacayb wadajirkooda ay necab yihiin darteed bay waxay bilaabeen inay fitna ay dhexdooda yeelaan oy qalaq ay kiciyaan si markaa markay dagaalamaan oo awsi khasraj isbaabi'iyaan nebiguna uu taageero u waayo calayhi salaatu wasalaam maqsadkaas ayaga iyo quraysh xiriir ka dhexeeya waa yahuudii madiina deganayd arrintaasna waxa weeye way dhacday way sameeyeen sida kutubta siyarka ay soo guuriyaan nin la yidhaahdo shaas ibnu qays oo yahuudda odayaasheedii ka mida ah, nin duq ahoo kabiiru sinni ah oo yahuudi ka mid ah ayaa wuxuu arkay awsii khasraj oo weligood dagaalami jiray xuruub dheer ay soo dhexmari jirtay xarbi bucaasa ugu dambeeyey muddo badanna xuruub socon jirtay ay yacni isku gabiyi jireen dagaalami jireen ayaguna way ka faa'iidaysan jireenoo qolo walbaba hubkay u tumi jireen markaasay siin jireen markaasay isbaabi'in jireen carabta yuhuudduna hawshaasi ku mashquulsanayd tii markay arkeen inuu nebigu heshiisiiyey ow sii khasraj walaalo ay noqdeen ismucaanaqaynayo isjecelo wada jiro markay arkeen ayay odagaas aada uga xumaaday marka maadaama nin odaya uu ahaa shaas ibnu qaysaa la yidhaahdaa iyo wiil yaroo dhallinyara inta u yeeraybu wuxuu yidhi nimankaas owsi khasrajo meesha wada fadhiyo gabayadii xarbi bucaata isku tiriyeen iyo wixii ka horreeyey aftooda inta tagtid iska ahri gabayadii illa waa la xifdisan yahay gabayada waa la xifdiyaay gabayga ku ag ahri markaasuu gabay khasraj tiriyeenu mar akhrini gabay ay maarata ows tiriyeen buu ahrinayaa marka dadkiina waa xadiidu cahdin bilislaam diinkii baa ku cusub nacaraadka jaahiliga iyo maarata qabyaaladu u sahlan tahay markiiba markaas waxay yidhaahdeen durbadiiba inta ku ta'aureen yaa la yidhi annagaa saas iyo annagaa saasa ah, warkooda ka dhex bilowday wiilkii yarka ahaa uu ka faaidaystay markay meeshii bilowdeen baaba la yidhi bas waaye asilaaxa silaax waa noo hubka meel hebel aan ku ballanno markaasaa meel hebel aan iskugu imaano waayaha aan dagaalanno markay arrintiiba hubku isku qaateen oo meeshii ay tageen baa nebigu ka war helay salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasuu u tegay nebiga asxaabtiisu intuu watay buu dhex tegey ayagoo markaasi inay dagaalamaanba diyaar u ah markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum war ma haddaad dacwadii jaahiliga ahayd u noqonaysaan anoo dhexdiina joogo bacda an hadaakum allahu lilislaami wa akramakum bih markuu ilaahay islaamnimada idinku hanuuniyey oo idinku karaameeye dabadeed miyaa jaahiliga u laabanaysaan waqataca bihi cankum amra aljaahiliya wastanqadakum bihi min alkufri markuu arrinkii jaahiliga ilaahay oo uu idinka gooyey isla markaasna gaalnimadiina ilaahay uu idinka koriyey waallafa bayna quluubikum laabtiinnana ilaahay uu isku dumay dabadeed miyaad jaahiligii u noqonaysaan anoo dhexdiinna ku jiro kalimaadkaasu aad u qiimo badan ayuu nebigu xusuusiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay fa carafuu waxay garteen annaha nascatun min ashaytaan inay arintan tahay yuhuud iyo shaydaan waxay ka dambeeyeen soo maleegeen inay tahay ayay dareemeen markaasay hubkii dhigeen markaasay sumcaana qeeyeen qaarkood qaarka kale uu ku ooyo wey yuhuuddiina marka arrinteeda halkaasay ku fashilmatay ayadana ay ugu socon weysay wey wahaakada axaata alkhataru bilmuslimiina fi lmadinati min addakhili waalkhaariji wahaakada sidaas oo kale baa axaata alkhataru khatartii ay u hareeraysay bilmuslimiina muslimiintii fi lmadiinati madiine dhexdeedii min adaakhili madiine gudaheeda iyo walkhaariji dibadeeda oo quraysh ay kasoo tahdiidayso kor yuhuudii munaafiqiintii waxaan ujeedaa mushrikiintii madiine joogtay mushrikiintii quraysh waxoo dhanba dibad iyo gudaba muslimiintii khatar ba hareeraysay weyaan wawasala almru khatartaa markay badatay wawasala almru arrinkii wuxuu gaaray ilaa ana asaxaabata radia allahu canhum saxaabada allaha ka raadi noqdee lam yakunuu ma ayan ahayn yabituuna kuwa baryo oo guryahooda ku baryaahi ilaa wa macahum silaax hubka inuu la jira mooye hubkiisa qof walba isagoo haysto oo hubkiisa u dhan yahay buu habeenkiisa axan jiri yacni mar kastaa lagu soo weerari kara dhibaatada kuugu imaan karta marka saxaabadii oo dhan qof walbaaba waa is-ilaalinaya hubkiisu ku seexan jira wey walam yakuunuu mana aynan ahayn saxaabadii yusbixuuna kuwa waa bariisto waagu u baryo ilaa fiihi ay fi silaaxi hubka dhexdiisa waagu ugu baryi jiray nin walba asagoo seeftiisii iyo wiiisii warankiisii wiiisii u diyaar yahay baa waagu u baryi jiray wey wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yaxrisuuna rasuul lahi sal lay waslam ama yaxrusuuna yani xarasa yaxrisu waa yaxrusu waaye waa tii dilwajeynka ahayd ayaga kuwa ilaaliya bay ahaayeen rasuul allahi sal alay wasalam nabigay ilaalin jireen saxaabada ridwaan ullahi calayhim xataa nazla qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisi marka uu soo degay wallahu yacsimuka min annaasi aayaddaas markay soo degtay ya ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yacsimuka min annaas ilaahay baa dadka kaa ilaalinayo markii aayaddaa soo degtay bow faqaala sal llahu alay wasalam rasuulka allah wuxuu ku yidhi dadka ilaalinaya la hadlow yidhi yaa ayuha naasu dadow insarifuu kala taga insarifuu canii aniga iga kala taga ha ilaalinina iga dareeraw yaan lay ilaalinin maxaa yeeley faqad casamanii allahu caza wajal ilaahay baa idhowray oo ilaalinaye waxba inaga cadowgayga hayga ilaalinina buu dhihi jiray marka xadiikaas imaam tirmidi ayaa warinayo fii sunanihi can caaishaa radi allahu canha caaisha radi allahu canha baana nabiga ka warinaysa weyaan marka istizaazaadkii quraysh ay waday intiiba ilaahay kaydkoodii iyo hagartoodii ayagoo ku celiyey waxna uma hergelin saddexdii arrimoodba wax uga hergela lama arka wey mashruuciyat lqitaali halkan hadda waxaa laga bilaabi dagaalka markii loo sharciyeeyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markaa kabacdi waan arki doonaa maraaxisha uu jihaadku soo maray ayuu shiikhuna ka warrami doona iyo asbaabaha keenay lala dagaalamay iyo cidda lala dirirayay ghasawaadkii iyo saraayaadkii uu nebigu geli jiray ayaa laga warramaya iyadana arki doonaa uma ghasawaadkii waaweynaabaa noo bilaaban doona sida ghaswatu badrin uxud iyo wixii lamid ah oo dhan ayaa noo bilaaban doona biidn illahi tacaala mashruuciyat lqitaali dagaalka jidayntiisii la jideeyey ayuu cunwaankan u caqiday wey waxaad ogtihiin jihaadka ama alqitaalu fii sabiili illah aljihaadu fii sabiili illah wuxuu ka mid yahay nusuusta marxaliga la yihahdo ka mid yahay nusuusta nusuus marxali la yihahdaa jirto oo aan hal mar aanan la waajibinin laakiin maraaxil la soo mariyo si dadka ugu bislaadaan sida maalan khamradoo kale waad ogeydeen yani nusuusta marxaligay ka mid a ah, taxriimkeeda markii khamrada la xarimayey markii qur'aanku soo degayba khamradu waa xaraam hore lagama odhanin waxay tusaysaa tadriiji in maaragtay tartiib tartiib dadka diinka loo fahamsiiye ayay tusaysaa diinkeenna islaamkana aan ka qaadanayn khamradii waxaa la yidhi yani markii ay khamrada arkeen ya wamin amaraati nakhiili tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana yani waxaa loo tilmaamay wax lagu waashana in laga sameeyo timaarta oo maarata timirta iyo cinabka iyo in laga samaysto wax lagu waasho risq xasanana inay tahay xoogaa sakradii baa la muujiyey muddo yar kabacdi xoogaa markii la joogay haddana waxaa la yidhi markay weydiiyeen qul fiihimaa imun kabiiru wamanaaficu lilnaas yacni dembi weynna waa ku sugan yahay dadkana manaafic baa ugu jirto xoogaa xaraarada iyo nashaadka iyo waalida ay waalanayaan iyo waxaasaa loo jeeda ayay maarata idinkeeda kugu sugan xoogaa marka dembige wa ismuhuma akbaru min nafcihimaa baa la yidhi weliba dembigeeda ka tiro badan nafcigeeda xoogaa waxay arkeen in nafcigeeda uu yar yahay oo durkeeda iyo dembigeeduna uu badan yahay bay arkeen mar labaad wey mar saddexaad baa markii dambe la yidhi laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna ha u dhowaanina salaada yaa la tukanin idinkoo wareersan oo khamro cabsan yaan salaad loo dhowaanin ilaa aad waxaad akrinaysaan aad cilmi u yeelataan ood garanaysaa fahmaysaan mooye waa marxaladii saddexaad weeyaan markaasaa waktigaa lagu ciriiriyey ninkii khamrada yani maaragtay duhurkii cabo salaadda casar way dhaafi ile salaadaa laga rabaa salaadda waajib weeye marka waa inuusan cabin casarkii kabacdi hadduu cabo waalidii intuu waalan yahayba waxaa gaarayso maqribkii maqribkiibaa dhaafi maqribkii hadduu cabo cishihiibaa dhaafi waxaa u bannaan bacda alcishaa inuu cabo ilaa salaad subaxi intaasuu firaaqo heli kara hadduu salaad subax kabacdi cabana dee shaqada u dhaqaaqi lahaayo wixiibu weynayo waa nin waalanoo shaqo ma qabsan karo marka waktigii markii ciriiri looga dhigay dhibsadeen kadib baa markaa kabacdi inama alkhamru waalmaysiru waalansaab waaslaamu rijsun min camali shayaan rijsun min camali shayطaani fajtanibuuh ka fogaada baa la yidhi markay xaaladda ku ciriiriyootay dhaheen ilaa cumar iyo laga sheegay allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahow khamrada mar un wax u nooga caddee uu yidhaahdo oy dhibsadeen baa markii aayadda ay soo degtay ninkii afka ku hayana waa tufay kii masnaca lahaana waa daadiyey sidaas bayna ahayd nusuusta nusuus marxali jihaadkuna maraaxil buu leeyahay waanan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala yaa lala jihaadaa goormee la jihaadaa yaa yani waxyaalaha shuruuda oo jihaadku leeyahayna waa ka hadli doonnaa biidn اllahi tacaala marka nusuusta marxaligaabuu ka mid yahay o waxaa ugu horeeya alidnu biاlqitaali alidnu biاljihaad markii hore waa loo idnay maxaa yeelay qoraysh baana loo idnay inay la diriraan qoraysh keliya ayaa loo idnay udina liladiina yuqaataluuna bianahum ulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquluu rabbuna allah alidni bay haystaan waa dadkii guryahoodii laga soo saaray dembi ay galeenna aan looga soo saarin maxaa rabbigiina u rumayseenoo muminiin u noqoteen keliya gurigooda looga soo saaray ayaa loo idnay laakiin laguma waajibin waa idan waa dagaalami kartaan bale kabacdi waxaa la yidhi idinka dadkii idinla diriray keliya la dagaalama yani sidaasaa layidhi faman ictada calaykum factaduu calayhi bimili ma ctada calaykum waa qisaas wey qofka idinla dagaalama un la dagaalama laakiin cid kale ha la diriirin markii kabacdi muddo la joogay baa haddana marxalada dambe marxalat lwujuub ayay timid weli waxaa ka horeysay qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda marka gaalada idinka idinku dhow ayaa markaa kabacdi la yidhi la dagaalama markaa kadib baa waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa maadaama gaaladoo dhan inta isbahaysteen yuhuudoodii nasaaradoodii mushrikiintoodii muslimiintu la dirirayaan idinkana la dagaalama sida siday idinla dirirayaan dhammaantood idinkana dhammaantiin la dagaalama marka nusuusta marxaliga ayay horta ka mid tahay wy wuxuu leeyahy sheikh raximah llah wa fii hadihi duruufi xaaladaas dhexdeeda alkhatiirati ee khatarta ah khatarka ah ee ay muslimiintu ku jireen dhexdeeda buu anzala allahu tacaala allah sarreeye uu soo dejiyey alidna ogolaansho buu soo dejiyey loo ogolaada muslimiintii biqitaali qurayshin quraysh keliya la dagaalankeedii baa loo idnay uma tatawara sababtu waxa weeye yani waxa weeye guryahoodiiba ka soo saareen weliba magaaladii ay yimaadeen ay kaga baxsan laayihiin dacwadoodii inay ku wataan marka ayagaa loo idnay inay la dagaalamaan baa loo idnay uma tatawara wuu yani isbedelay taawara ay taxawala watahayar wey wuu u wareegay oo maaragtay wuu isbedelay hada alidnu idankan baa wuxuu isku bedelay maca taghayuri duruufi arrimihii xaaladihii isbedelkoodii ay isbedeleen bay tanna isoo idanka isla bedelay xataa wasala ilaa marxalati lwujuub ilaa uu gaaro marxalat lwujuub fii suurati tawba uu ilaahay leeyahay waqatiluu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa marka nusuusta marxaliga ah ayuu ka mid ahaaye horey loogama waajibinin markiiba waa waajiba jihaadkoodu ku yaal lama oranin yani tadriiji buu soo maro tartiib tartiib baa loogu waajibiyey weyaan ilaa uu ka gaaro xataa wasal ilaa uu ka gaaro ilaa marxalati lwujuubi waajibnimo xaaladeedii marxaladeedii ilaa uu ka gaaro ayay duruuftii darteed buu isla bedelay idinkii waajib bay ku noqotay weyaan wajaawaza jihaadkii wuu dhaafay qurayshan quraysh buu gudbay ilaa hayrihim dadaan quraysh ahayn in lala dagaalamo mushrikiintiia ayuu u gudbay weyaan walaa basa marka shiikhu xoogaabu kuusoo ijaazina wuxuu leeyahay walaa basa dhib ma laha an nubayina inaan caddayno tilka almaraaxila marxaladaha uu jihaadku soo maray biijaazin si kooban inaan u caddayno wax dhiba kuma jiraan qabla an nadkhula intaanan gudagelin fii dikri alaxdaai ghazawaadka iyo xadaasta siay u dhacday iijhaadkaas intaanan gudagelin dhacdooyinkii intaanan gudagelin si kooban inaan u sheegno maraaxiisha uu soo maray yani wax dhiba ma laha buu leeyay inaan caddayno almarxala luulaa marxalada hore waxa weeyaan tibaaru mushrikii qurayshin muxaaribiin ictibaaru mushrikii qurayshin quraysh mushrikiinteedii oo lagu ogaado laguna garto muxaaribiina inay yihiin kuwa dagaalamaya muslimiinta la dirira yani dadkii ka soo haray kuma jiraan mushrikiin baa loo aqoonsaday mushrikiintii quraysh baa loo aqoonsaday kuwa muslimiinta la diriray inay yihiin muxaaribiin inay yihiin maxaa yeelay liannahum quraysh bada-uu waxay bilaabeen bilcudwaani cadowtinimadiiy xadgudubka ayagaa bilaabay fa xaqun marka waxaa dhab ah waxaa waajiba deh waxaa waajiba oo xaq ku ihi lilmuslimiina muslimiinta waxaa xaq u ihi am yuqaatiluuhum quraysh inay la diriraan maadaama ay iyagu cadowtinimada ku bilaabeen guryahoodii ka soo saareen diinkoodii kula dirireen inay iska dhiciyaan xaq bay u leeyihiin wa yusaadiruu amwaalahum xoolahoodana ay la wareegaan musaadarada waxaa la yidhaahdaa almusaadaratu alistiilaau calaa amwaalihim weeyaan waxaana loogu xoolahooda loola wareegaya cuquubatan lahum ciqaabaa looga dhigaya weeyaan waa lagu ciqaabi wey wayusaadiru muslimiinta inay la wareegaan amwaalahum mushrikiintii quraysh xoolahoodana inay qaataan oo haniime ay ka dhigtaan duuna hayrihim dadka ayay ka soo haray maya kuma jiraan oo min baqiyati mushriki alcarabi carab mushrikiinteedii kuwoodii soo haray maya lala diriri maayo muslimiintu idan uma qabaan qabaailka kale carabta inay la diriraan idan uma qabaan waxaa loo idnay keliya quraysh inay la dagaalamaan sababta cadaawada koobaad rag dadkii bilaabay iyaga weeyaan waa almarxala aaniya marxalada labaad waxa weeye qitaalu kulli man tamaalaa min mushriki lcarabi maca qurayshin qitaalu kulli man qof kasta kulligii la dagaalankii lala dagaalamo tamaala'a kaalmeeyo ama xoojiyo oo min mushriki alcarabi carabta mushrikiinteeda ka mid ihi maca qurayshin quraysh xoojiyo qof kasta oo quraysh yani maaragtay u oo carabta kale ka mid ahna markaa kabacdi waa lala diriri awal quraysh keliya ku wajahnaa markii la arkay carab badan oo mushrikiintiiyo quraysh garab siinayso oo muslimiintii ka soo horjeedo ayagana waa loo idna mushrikiinta kale inay la dagaalamaan ayagana waa loo idna wey weliba wataxada macahum quraysh la heshiiyey la midoobay wataxada la midoobay macahum ay maca qurayshin quraysh mushrikiintii kaleo la midowday ayagana in lala dagaalamo wakadalika waxaa lamida taas oo kale la midihi waxa weeye qitaalu kuli man tafarada bilictidaa'i cala lmuslimiina min hayri qurayshin waxaa la mida qitaalu kuli man axad kasta kulligii la dagaalankii lala diriro tafarada gooni noqday bilictidaa'i xadgudub iyo ku xadgudbid cala lmuslimiina lagu xadgudbo oo min hayri qurayshin quraysh dadka aan ahayn dadka aanan quraysh ahayn oo dadka muslimiinta ku xadgudbo in ayagana la dagaalamo la dhihi maayo qoraysh kaliya weeye kan daalimkan kaleo ku dulminaya ha iska dhicinin ayagana iska dhiciya baa la waa loo ogolaaday waa tan faman ictada calaykum factaduu calayhi bimili ma ctada calaykum weeyaan wain caaqabtum facaaqibuu bimili ma cuqibtum bihi yani taasoo kale weeyaan intii la idiin geystay idinkana u geysta wixii idinku xadgudbo iska dhiciyadaas weeyaan marxalada saddexaad waxa weeye waxa weeyaan qitaalu man khaana qitaalu man ummad la dagaalankeed khaana khiyaano sameeyo oo cahdigii iyo ballantii lalahaa khiyaano ku sameeyo wey aw taxayaza ama u dunmo lilmushrikiina mushrikiintu u dunmo oo raaco oo min alyahuudi yahuudi ka mid ah aladiina yahuudii kaana lahum ou u ahaa cahdun wa miihaaqun maca rasuuli illahi sala allau alay wasalam cahdi iyo ballan ay nebiga la lahaayeen calayhi salaatu wasalaam yahuuddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ah cuhuudda iyo mawaafiiqda lalahayd caqdiga iyo mawaafiiqda uu kala dhaxeeyey oo mushrikiintii xaggeedii taxayus u samaysay oo u dunmatay ama khiyaano samaysay cuhuuddii iyo ballantii ka baxday oo khiyaanto in lala dagaalamo weeyaan qitaalu man dad la dagaalankii khaana khiyaano sameeyey ow taxayaza ama u dulmay lilmushrikiina mushrikiintu u dulmay oo min alyahuudi yahuudi ka mid a aladiina yahuudi kaana lahum ayagu oo u sugnaa caqdun heshiis iyo miithaaqun ballan maca rasuuli lahi sal alay wasalam rasuulka maciisana ballan lalaha iyo wa nabdu miithaaqihim ballantooda in loo tuuro calaa sawaain si caddaan ah loogu tuuro yani ma la rabo ballantii way ka baxeen soo maaha ha khiyaanin waxaad tidahdaa annagana waa idin tuurnay ballanka waa idinkaga baxnay waa noo dagaal dheh iclaanso weeyaan yani waa taas weeyaan waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin fii suurati alanfaal u ilahay leeyahy subxana wa tacala haddii aad ka dareento khiyaano ummad aad ka dareento qoom noocay doonaan ha noqdo ama yuhuud ama mushrikiin ciddoo doonood ah cahdi la lahayd oo ballantii inuu ballanfurye aad ku arag tahay ha khiyaanine ballantii u tuur baa la leeyahay si caddaana ugu tuur maxaa yeele ilahay dadka qaa'imiinta allah ma jecla subxaana wa tacaala weeya taasna waa dadkii ballanta lahaa hadday ballanka ka baxaan ama khiyaano la yimaadaan in ayagana lala dagaalamayo marxaladda afraad waxa weeye qitaalu man baada bicadaawati lmuslimiina cid kasta oo bilowdo qitaalu man dad la dagaalankii baada'a bilaabay bicadaawati lmuslimiina muslimiinta cadaawaysigoodii bilaabay oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabkii ka mid ah ka nasaara sida nasaarada oo kaleeto yani masiixiyiinta ah oo kale iyo la mid ah kuwaasoo kale ayagana haddayba muslimiinta dagaal ku bilaabaan in ayagana la iska dhiciyo lala diriro weliba markii yani shawkadooda la jebiyo ilaa awoodoodii laga qaado oy xataa yuctu ljizyata ilaa ay jizyadii ama koodhigii wixii la dhihi jiray ay dhiibaan can yadin gacantooda ay ka soo bixiyaan gacanta xaggeedaay ka dhiibaan wahum saakhiruuna ayagoo dullaysan ay muslimiinta siiyaan maadaama ay gardaraysteen oo ayagu ku bilaabeen in la edbiyo markaa kabacdina maaragtay markay ay noqdaan dimiyiin ay noqdaan jizyadii laga qaado jizyadana waa dogtii waxa looga qaadayo hadduu hadduu soo islaamo laga qaadi maayo laakiin beledkiisa markii la furto oo la qabto waxa weeye naftiisaa la ilaalini xoolihiisaa la ilaalini yacni ahalkiisaa loo ilaalinayaa lagu xadgudbi maayo cadaaladda muslimiinta ay leeyihiin oo kale uu leeyahay laakiin waa inuu jizye dhiibo wey xoolo inuu bixiyo oo laga qaado baa la rabaa wey taasna waad ogtihiin allah fii suurati tawba uu ilahay noogu sheegay qaatilu aladiina laa yuuminuuna biاllahi wala biاlyawmi اlآkhir wla yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh wla ydiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ayadaasuu maarata shiikhu ishaaraya wey marxalada shanaad waxa weeye alkafu can man dakhala fi lislaami alkafu in laga joogsado can man qof yani maarata laga afhaystoon lala dagaalamin dakhala soo galay fi lislaami diinta islaamka soo galay mushrikan kaana mushrik ahaaya oo waaniya noqoya aw yahuudiyan mid yahuudiya ahaaya aw nasraaniyan mid masiixiya ahaaya aw ayra dalika wuxuu doona ha maaragtay eh, budista ha noqdo hinduus ha noqdo wuxuu doonaba ha noqdee hayra dalika kuwa waxaan ahayn kii soo islaamo hadduu soo islaamo islaamnimada ayaa waxay tahay shahaadateynkaasa midka naftiisa iyo maalkiisa ilaalinaya ay cirdigiisa ilaalinaya weya falaa yutacaradu laguma xadgudbi karo linafsihi naftiisa wa maalihi xoolihiisa tacarud laguma samayn karo lagu xadgudbi maayo ilaa bixaqi lislaami islaamka wuxuu xaq ku leeyahay mooye oo xaqulislaam hadduu galo yani naftiisa iyo xoolihiisaba waa lagu xisaabinaya maalan waxa waaye hadduu muslim noqdo isagoo yahuudi ama nasraani soo islaamo xaq baa lagu yeelana xoolihii zakaa laga qaadaya zakadii waa inuu bixiya waa muslim xaqulislaambu diinta islaamkaa saarta hadduu xoolo leeyahay in zakadii laga qaado haddii uu qof dilo qisaasan in loo dilo xaqulislaamka taas baa ka mida in xadkii laga oofiyo yani maaragtay xuduudii ou galay in laga oofiyo iyo wixii lamid a ah xaqul islaamka uu yahay wa xisaabuhu laakiin xisaabtiisa shaksiga ihi cala allahi ilaahay bay ahaatay adiga jannadiisii iyo maaratay ciqaabkiisii midna ma hayside waxa weeye ilaahay baad u daynaysaa subxaana wa tacala wixiisa mar hadduu islaamkii muujisto weeyaan asaraaya walazawaatu waxa weeye meeshaana wuxuu noo bilaabayaa shiikha waxaa la yidhaahdo ciidamadu nabigu diri jiray sariya horta waxaa la yidhahda saraya waa jamcu sariyatin sariyadana waxaa la yidhaahdaa ciidanka waxaa loo yaqaana uusan nabigu la soconin calayhi salaatu wasalaam oo qof kaloo saxaabada madax looga dhigo sariya la yidhahdaa haddiise nabigu uu raaco ciidankaasi ghazwa la yidhaahdaa alghazawaat waa jamcu ghazwatin marka farqigaasay noo kala leeyihiin saraya waxa weye waa jamcu sariya waa wixii dadkii ciidankii jihaad loo diray meel loo diray laakiin uusan nebigu la soconin qoladuu nebiga raacana haddau la jiran haswa loo yaqaanaa wey taasuu marka meesha lagu bari taqadama waxaa soo hormaray ana rasuula sala allahu calay wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam iyo walmuslimiina muslimiintiiba kaanuu inay ahaayeen aakhidiina kuwa qaatay bilxaydati is-ilaalin iyo walxadari digtoonaan ayay qaateen min bidaayati amrihim markay madiine yimaadeenba oo cadowgoodii fi daakhil waalkhaarij ay arkeen inay digtoonaan qaataano is-ilaaliyaan ayay kuwa qaatabay bay ahaayeen wadaalika arrinkaasna wuxuu ahaa tii aan soo marnayo bilxiraasati is-ilaalintii qofka uu iswaardiyeeyo is-ilaaliyo iyo walbayaati la seexashadii maca silaaxi ay ku baryaan hubkoodii ayagoo wato waaga uu baryo ay hubkii maarata habeenkii la habeensadaan waaga marata ayagoo hubkoodii wataa waaga u baryo ayay ahayd weeyaan falamaa nazla idnu markii uu soo degay ogolaanshihii iyo idankii bilqitaali dagaalka loo idnay muslimiinta nabiylahi muxamed iyo asxaabtiisi loo idnay akhada rasuulu lahi sal alay wasalam rasuulka wuxuu gudagelay yuratibu inuu tartiibinayo habaynayo albucuua dad la diro saraayaad ah ciidan la diro iyo wadawriyaat alcaskariya ilaalaha wareegto oo maarata magaalada madiine gaariyaalkeeda ama madiine dhexdeeda wareego ayaa la yidhahda dawriyaadka waxaa weeye waa aladiina yatuufuuna laylana la yidhahda habeenka dadka magaalada ilaaliyo wareego baa dawriyaadka caskariga loo jeeda casaakirta wax ilaaliso oo ammaankii inay sugto oo dadkii lusuustii iyo dadkii amnigii inay khalkhal geliyaan rabo ilaalinaya kuwaasaa loo jeeda wa yuamiru nabiga wuxuu madax uga dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam calayha sariyada ciidanka uu diraya bucuudtaasi axadan qof oo min asxaabihi asxaabtiisa ka midaba madax uga dhigi jiray wahiya midaasi almusamaatu dadka aanan nebigu la soconine nin saxaabiya madax looga dhigaahi almusamaatu tan lagu magacaabo wey wahiya almusamaatu tan lagu magacaabo wey bisariyati sariya ayaa lagu magacaaba warubamaa waxaa la arkaa kharaja inuu baxo nabiga calayhi salaatu wasalaam kharaja inuu baxo fiihaa yani bucuuta dhexdeeda dadka uu dirayo dhexdooda binafsihi shariifa naftiisa wanaagsan inuu raaco isagaba inuu raaco rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasna wahiya midaasi almusamaatu bilghaswati ghaswada iyo duulimaadka midda lagu magacaabo waa taa weeyaan wa kaana almaqsuudu minha muraadka laga lahaa dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada la dirayo istikshaafa xarakaati alcaduwi cadowga dhaqdhaqaaqiisa baaristiisa iyo ogaanshihiisa la ogaado wa ta'miina atraafi almadiina madiino gaararyaalkeeda atraafteeda tarafkeeda gaararkeeda ammaan in laga dhigo darteed bay ahayd wey xataa laa yu'khada si aanan loo qabanin almuslimuuna muslimiinta calaa khiratin kada aan loogu qabanin ayagoon si lama filaana aanan looga soo cadowguga soo kordhicin yani calaa khiratin calaa faj'atina loo jeedaa wey qodobka labaad waxa weeye addaqdu calaa qurayshin bitacarudi liqawaafilihim muraadka laga laha ciidanka la dirayo addaqdu culays saarid la culays saaro calaa qurayshin quraysh la culays saaro bitacarudi liqawaafilihim yacni tijaaradoodii iyo awrtoodii oo loo banbaxo tasadi lagu sameeyo laga hortago ka hortag laga hortegayo daraaddeed in maaragtay culays lagu saaro xataa yashcuruu ilaa ay quraysh ay dareemaan bilkhatari khatar ay dareemaan calaa tijaaratihim ganacsigoodii iyo wa amwaalihim xoolahoodii iyo wa anfusihim calaa anfusihim nafafyaalkooda khatar ay u dareemaan naftooda ay khatar gasho maalkoodii tijaaradoodii uu khatar galo si ay arrintaa u dareento daraaddeed culays saarid darteed baa loo dara wey markii culayskaa la saaro fa imaa an yafiiquu quraysh inay baraarugaanoo waalida iyo maaragtay waxa ku sugan ay ka baraarugaan can hayihim baadidooda ay baadiyeysan yihiin iyo dalaalkooda ay ka soo baraarugaan oo wayushaalimu lmuslimiina wayushaalimu ay badbaadiyaan oy la heshiiyaan almuslimiina muslimiinta ay la heshiiyaan intaa inay dhacdo wayatrukuuhu markaas ay weliba uga tagaan muslimiintii calaa xuriyatihim xuriyadoodii ay uga tagaan fii nashri lislaami waalcamali bihi diinta islaamka inay faafiyaan muslimiinta diinkooda inay ku dhaqmaan inay xuriyad u siiyaan darteed ayaa arrintaas inay ku baraarugaan waa midda koobaad weeyaan wahaadaa midkaas oo waxaa hadda culayska quraysh loogu saarayaahi ay tahay waxa weeye aayau maa kaana yatamanaahu lmuslimuuna muslimiinta waxay jecel yihiin yoolkeedu waxa weeye inay diinkoodana iyo dacwadooda xor u helaan ku camalfalkeedii iyo faafinteediiba inay xorriyad u helaan quraysh ay badbaado ammaan ka helaan taasaa ugu muhiimsanayd weeyaan aw amase yakhtaaru yakhtaaruu quraysh inay doortaan laba arrimood wey imaa inay ka joogsadaan dulmiga ay wadaan oo muslimiinta ay ay dacwadoodii xor ugu noqdaan iyo ku camalfalkeedii diinka ay ku dhaqmaan ow amase yakhtaaruu ay doortaan ariiqa alxarbi dagaal wadadii iyo walqitaali dagaal oo kolkaa markay dagaalka doortaanna fayakhsaruu ay khasaaraan awalan marka hore ariiqa tijaaratihi wadadii ay u marayeen tijaaradoodii ila shaam markay aadayaan madiina nawaaxideeday mari jireen in markaa jidkii laga gooyo oo ataa ay waayaan liannahaa quraysh kaanat waxay ahayd tamuru mid marto biatraafi lmadiina madiine dhinacyadeeday mari jireen markay shaam u socdaan halkaasay mari jireen taa waa mid wey inay tijaarada wadadoodii waayaan hadday dagaal doortaan wayalqow inay la kulmaan haddana aaniyan mar labaad jazaa sharihim markii lala dagaalamo shartooda yani abaalmarinteedii ay la kulmaan iyo wacudwaanihim cadowtinimadooda abaalmarinteeda ay la kulmaan biidn illaah ilaahay idankiisa oo muslimiinta u idnay in la laayo kufaarta mushrikiinta ah inay arintaas ugu ahaato iyo wa nasrihi allah gargaarkiisii oo u gargaarayay licibaadihi lmuminiin dadkiisa muminiinta u gargaarayay sababteeda inay ugu ahaato marka isdiriraan inuu ilaahay guusha muslimiinta inta siiyo cuquubo ay u noqoto mushrikiintiina weya wahaada midkaasna oo nasriga ilaahay oo muminiinta u gargaarayo alladii kii way waqacat ilishaaratu farfiiqiddu ay ku dhacday ilayhi isagaba fii kalaami illaahi subxaanahu wa tacaala allah hadalkiisii subxaanahu wa tacaala miraaran in badan oo ku celceliyey wuxuu rabbi ishaarayey taasay ahayd qur-aanka ku badnayd in muslimiinta ilaahay guusha siinayo kataba allahu la aglibanna ana warusulii inaa lanansuru rusulana wladiina aamanuu fi lxayaati dunya yani maarata wakana xaqan calayna nasru lmuminiin walayansuranna allahu man yansuruhu walaqad sabaqat kalimatuna lcibaadina lmursaliin inahum lahum lmansuuruun waina jundana lahum lhaalibuun aayadahaasoo dhan qur'aanka maxay tilmaamayaan oo in badan la ishaaray inuu ilaahay nasriga muminiinta uu siinayo oo u gargaarayo wey qodobka saddexaad waxa weeye oo taxarukaadkaas iyo dhaqdhaqaaqa nebigu u samaynayo ciidamada u dirayo waa caqdu mawaahiiqi taxaalufi heshiis iyo isbahaysi ballantii in la soo galo markay muslimiintu baxaan qabaa'il bay u tagayeen carabti ka mid ah islaamka ugu yeerayaan ciidankii muslimkaa ah hadday diidaan waxa way heshiisaa lala gelaya shartiinan aan ka badbaadno idinkana shartiina ka badbaadaan taxaaluf iyo isheshiisiin yani waxaa imaanayso waxaa loo isbahaysi inay sameeyaan caqdu mawaatiiqi taxaalufi isbahaysigii ama isgaashaanbuursigii ballamadiisii oo la gunto iyo aw cadamu lictidaai inaanan laisku xadgudbin maca qabaaila ukhra qabiilooyin kale waana iyaga ahayn inaanan maarata ictidaa iyo xadgudub dhicin caqdi lala galo oo kale weeyaan heshiis sidaasoo kale lala galo kan afraad waxa weeye iblaaqu risaalat illaahi allah risaaladiisa risaalat tawxiida risaalat lislaam in maaragtay dadka la gaarsiiyo baa ciidanka loo diraya wa nashru dacwat lislaami qowla wa camalan diintii islaamka dacwat lislaam oo la faafiyo qowl ahaan hadal iyo camal ahaanba dhaan saxaabada dhaqankeeda markay arkaan mushrikiinta inay iska soo islaamaan dadkan dhaqankooda wanaagsan darteed ayagooma u yeerin ayay dad badan kusoo islaami jireen dhaqanka wanaagsan dadka lagu soo islaamiyo ayay ahaan jireen saraayaadkiibuu marka inta ka bilaabaya ciidamadii la dirayay wailaa hunaa in sha allahu tacaala naktafi bihada alqadr hada wbilahi towfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamed